alxamdu lilah alxamdu lilahi wالsalaaةu wasalaamu calى rasuuli اllah wعalى alihi وصaxbih wman اhtada bhudaah wbacd ayuha اlإkhوة salaamu اllahi عalaykum wraxmat wbarakaatu waxaynu inoogu dambeeyey mabxasku mualifku xafidahu llahu kaga hadlay shaadka iyo amhiladiisii iyo tusaalayaashiisii <clears throat> waxaanaynu inoogu dambeeyey xadiiskii ku saabsanaa salaatu tasaabiix waxaa mualifku inoo tilmaamay culimo badan amaba aynu tilmaanay culimo badan oo muxadisiin ah, inay daciifiyeen axaadiista ku soo aroortay salaatu esh tasaabiix minhum النasaaئي wa minhum cali bn madini abu xaatim abu zurca iyo aimo kale oo keyrkooda waxaa kalenu tilmaanay inay culimadu isku khilaafeen salaatu tasaabiix axaadiista kusoo aroortay qaarkeed oo ay culimada qaarkood qaarkeed quweeyeen ama soo dhaweeyeen waxaa kaleynu tilmaanay in sheikhu lalbani raximah اllah raxmatan waasica in uu markii hore xadiis ibnu cabaas uu quweeyey hase yeeshee sheekhu markii dambe uu warkaa ka noqday oo ijtihaadkiisii iyo baxsi uu ku gaadhay inaan alaxaadiis alwaarida fi salaati tasaabiix inay tahay kayru saalixati lilictidaad qofka muslimkaana waxaynu halkaa ka qaadanaynaa in qofka muslimkaa ah ay la gudboon tahay aalibulcilmiga ah. haddii mas'alo uu marka hore si u arko qofka caalimka ahi ama aalibulcilmigu uu si u haystay kadibna masaladaasi ay u caddaato sidii u haystay inaanay ahayn imaa sixatan wa dacfan wa imaa sawaaban wa khata'an inuu waajibku yahay inuu u noqdo wixii xaqu yahay haddaad naftaada taa bartana waaad waad ku liibaanaysaa cilmi darsiga maanta intaanaynu bilaabin waxa aynu tilmaamaynaa hadalka ugu dambeeya xaafid ibn xajar uu ka sheegay cali bnu madiini raximah اllah ee uu cali bnu dini tilmaamay inuu xakam ibnu aban inanu dhalay oo usuushii aabbihii ee xadiiska uu ku qortay haya inuu u noqday oo uu ku soo arkay xadiidkan xadiis ibnu cabaas fi salaati tasaabiix oo mawquuf ah oo kayru marfuuca ah, inuu sidaa ugu yaallo usuushaasi arrinta noocaasihi waxaa ku jirta nukto fi lcilmi nafiisa waa maxay ta nuqtadaasi waxay tahay marka aad shay ka shakido ee aada nas mucayana ka shakido inuu sidan sax ku yahay iyo inaanu ku ahayn qariino iyo astaan aada warkaasi keenayna meesha uu yaallo oo iminka qariinadu waa maxay de waxa weeya qariinadu inuu xakam inu abaan dacfuhu inuu xifdigiisu wogash yahay soo ma ya tani shay inuu wariyey wax hay-addii iyo qaabkii salaawaadka khilaafsan cid ku raacday oo mutaabic ku mutaabiciyo sheekhaa wax kala wariyeena aanu jirin shaahid loo hayaana aanu jirin oo muctabaroo tixgelin leh haadihi alqaraa-in maxay tilmaamaysaa waxay tilmaamaysaa in xadiisu aabaan xakam ibnu aabaan fari ku godantay ya culimadu markay waxyaabaa qaarkood tilmaamaya waxay dhahdaan hada alkalaamu fiihi maa fiihi ya inay fari ku godantay markaad fahanto inay ka mid tahay qaababka lagu xaqiijiyo khata'aasi inaad shaygan aad ka shakiday ma khatabaa ma saxbaa inaad usuushiisii u noqoto oo nusakii khaiga ahaa loo noqdo oo loo noqdo nusakha khaiga kuwoodii catiiq ahaa kuwii imaamkii maalan sheekha warka laga sheegayo kuwii lagu dul akhriyey ama ardaydiisii ku dul akhristay iyagoo ay gacantooda ku qoreen in loo noqdo in loo noqdo masaadirta kale ee masderka aad haysa aan ahayn ee axaadiistii soo axaadiiska laftiisa soo warisay oo la dhugto bal hadda sida ay u wariyeen oo aanad wax ku xukumin qura ama ku go-aan qaadan qura markuu shaki yimaado de shaygii aada haysay oo qura adigoon baxsi samaynin ma aragtaad ahi almunkar qala almualifu xafidahu اllah almunkaru almunkaru yanqasimu ilى qismayni kashaadi axaduhma mukhaalafaة الraawi الضaciif aw اlmajhuul liriwaayati maqbuli الriwaayة wالthaaniyaة tafarudhu maca ضacfihi wacadami itqaanih aw maca jahaalatihi bima laa yuxtamalu tafarudu sheekhu markuu shaadkii ka baxay uu inoo sheegay shaadku inuu yahay nin wargaleena inuu xadiis lala wariyey wariyo dabadeedna uu u wariyo si khilaafsan siday dadkii fiqaadahae la wariye u wariyeen waadix sooma markuu saa inoo sheegay ayuu wuxuu halkaa inoo tilmaamaya mustalax kale ama eray bixin kale oo ahlulcilmigu isticmaalaan oo la yidhaahdo maxay munkar munkar iyo shaadna xagga isticmaalka waxaa badan in ahlulcilmigu munkar isticmaalaan munkar iyo shaadna waa waa isu muqaabil cafwan munkar iyo shaadna waa laba nooc oo ku wada tacalluqa xifdiga raawiga ah, isu muqaabil maaha lakiin waa laba noocoo ku wada tacalluqa maxay xifdiga raawiga munkar eh, eh, shaad waxaa muqaabilo ma nihi maxay shaad maxaa muqaabilo ah maxfuud munkarna maxaa muqaabilu noqon doona macruuf ayib wuxuu inoo sheegay sheekhu shaadka inay ahlulcilmi mararka qaarkood ay u adeegsadaan ama ku ilaaqaan culimada qaarkood shaad ruwaadda ducafada xifdigoodu aadka u liito ee aan tafarudkooda waxay la tafarudaan layska qaadan karin axaadiistooda qaar in mararka qaarkood culimada qaarkood mun shaad ku ilaaqaan waadix taasi waa waa ictibaar kale ama qaab isticmaal kale oo sheekhu ku sheegay wuxuu ku yidhi almunkaru munkarku yanqasimu wuxuu uqeybsamaa almunkaru kii la inkiray yanqasimu wuxuu uqeybsamaa ilaa qismayni laba qeybood buu uqeybsamaa ka shaadi xaaluu shaadkii oo kale lamid yahay axaduhumaa labadaa labadaa qeybood midkood mukhaalafatu raawi daciif waa inuu raawigii daciifkaha khilaafo aw ilmajhuul ama ama raawigii aanba la garanayna majhuulkaa inuu khilaafo liriwaayati maqbuuli ariwaaya qaabkay waxu wariyeen kuwii riwaayadoodu tixgelinta iyo wax ka soo qaadka iyo ictimaadka ay lahayd maragtaad ruwaaddii xadiiskoodu maqbuulka ahaa ee ama saxiix ahaa ama xasanka ahaa ayuu xadiis la wariyey ninka nin daciifi markaasuu qaabkii ay u wariyeen ku khilaafay maxaa la yidhaha ka kaa maxaa la yidhahda munkar baa la yidhahda macnaheedu waa maxay munkar iyo shaad maxay u kala duwan yihin shaadkana ninka raawi raawiga xadiiska shaadkaa warinaya waa raawi fiqa oo wargaleena ama saduuqa xadiiska munkarkaa raawiga warinayaana waa raawi isagu majruuxa ah isagu isaga isagoo majruux ah oo waxa weeyaan daciif ah ama majhuulba ah ayuu wuxuu khilaafayaa xadiiskii dadka uu la wariyey ayuu dadkii ku khilaafaya marka maxaa ku sugan isaga laba dhaawac soo ma ama laba ceebood mid weeye isagoo daciif ah imaa dacfigiisu dee sababtu doona doontaba ha keento wa ima khaasatan hadduu xagga xifdiga daciif ka yahiyo dabdiga ama isagoo majhuul majhuulba oon cadaaladiisiiba la garanaynin ayuu wuxuu intii ku darsaday niman fiqaada oo xadiiskooda loo qaatan looga qaatan yahay ayuu xadiiskii la wariyay markaasu iyagiina khilaafay markaa muxuu isku darsaday mukhaalafo iyo dacfi soo ma mukhaalafo iyo dacfi hada almunkar ayuha alkh marka hadhow hadii lagu dhahdo ish alfarqu bayna almunkari washaad haddii lagugu dhahdo ha odhanin labaduba mukhaalafay sameeyeen labaduba waa laba raawiyo xadiis intay cid la wariyeen mukhaalafo sameeyey waa run laakiin taa way wadaagaan de mukhaalafada way wadaagaan ee maxay ku kala duwan yihin inuu midna xadiiskiisu min xayu اal maqbuul yahay midna uu xadiiskiisu min xayu اal uu yahay maxay marduud marduud waa hagaag idan waxaa tira xadiiska munkarka ah raawiga wariyey waa raawi daciifa oo munkarnimo oo dacfigii dacfigiisii uu ku biiray inuu xadiiska aimadii ah la warisay ee iqaada ahayd ee wargaleenka ahayd waxa weyaan xadiiskooda ama xasanka ama saxiixana uu khilaafay ka laba ceebood baa kusugan xadiiskiisa sooma mukhaalafat raawi daciif waa inuu khilaafata koobaad raawigii daciifka ah waa inuu khilaafo ee min qibali xifdi daciifka ka ah, min xayu alxifdi wadabt aw ilmajhuul ama raawigii aan la garanaynin ee aan la garanayn xifdigiisii iyo dabdigiisii iyo cadaaladiisii iyo diyaanadiisii midna aan la garanayn ya waa inuu khilaafo liriwaayati maqbuuli alriwaaya kuwii riwaayadooda la aqbalayay qaabkay wuxuu wariyeen waa inuu khilaafo marka waa daciif ama majhuul weliba mukhaalafo sameeyey taasi waa mid munkar macnaha waa loo isticmaala halkan sheekh wuxuu kuu sheegayaa munkar in macno labaad loo isticmaalo maxaa meeshan kaaga soo baxay halkan waxaa kaaga soo baxay erey bixinada mustalaxaadka ah ee ahlulcilmi bixadiidi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam ay ku heshiiyeen ama ay bixiyeen ee cilmigan loo isticmaalo inay jiraan mustalaxaad macaani dhowra loo isticmaalo iyo inay jiraan mustalaxaad iyo erey bixino macno keliya loo isticmaalo waadix soo hay maxay ahlulcilmigu u sheegayaan shayga dhowr dhowr macno culimadu u isticmaaleen maxay dhowrkii macnoba u sheegayaan si marka aad kutubtii akrinayso markaad aragto culimada qaarkood oo sidii aad u taqaanay si aan ahayn u isticmaalaya si aad u tawjiihin karto oo aada u fahmi karto maalan maalan waa tusaale xadiis mursal ah oo nin taabicii nebiga u tiiriyey ayaad waxaa aragtaa caalim leh wa fiihi inqiaac wa fiihi inqiaac caalimkaasi inqiaaca muxuu isticmaalaya macnihi kii caamkaa mise kii mustalaxa macnihii caamkaa buu isticmaalaya munqaic wuxuu isticmaalaya xadiis kastaoo sanadkiisa wax wax ka maqan yihin waadix soo ma waxaa laga yaabaa cagsiga inaad aragto xadiis munqaica ah oo caalim culimada ka mid leeyahy wa fiihi irsaal wa irsaal taabicigiisina wuu joogaaba taabicigi waa joogaa saxaabigu waa joogaa haddana caalim culimada kamid a ah wuxu le hada alxadiis fiihi irsaal fiihi irsaal wuxuu ka wadaa ay fiihi inqiaac oo sanadkiisu mutasil maaha ka wadaa waadix soo idan inaad culimada aqwaashooda tawjiihin karto ayaa mararka qaarkood aad ka faa'idaysaan wathaaniyatu macnaa labaad waxa weye tafaruduhu tafaruduhu inuu la goorin noqdo raawigii xadiiska munkarka raawigu inuu la gooni noqdo maca dacfihi isagoo isagu daciifa iyo wacadami cadami itqaanihi isagoon isagu xifdigiisu fiicnayn oo mutqin ahayn raawibaa isagoo daciifa oo aan mutqin ahayn oo dabdigiisu sax ahayn iyo xifdigiisu ayuu xadiis la gooni noqonaya aw ama maca jahaalatihi isagoo isagu majhuul ah ayuu wuxuu la gooni noqonayaa bimaa laa yuxtamalu tafaruduhu wax aan la goonin noqoshada uu la gooni noqdo loo dulqaadan karin hadda hadalka ma war weyn oo ay ahayd in la wada wariyo oo ay ahayd in waxa weeyaan eh, saxaabada rasuulka ama eh, maaragtay in badan oo kamida laga soo naqliyo ama laga soo ama caalimka markaa xadiiskiisa la ysku hayo in ardaydiisii waaweyneyd ee laasimtay inay ka soo naqliso ay ahayd war weyn oo aan dee qarsoomi karaynin ayuu kelidii sheegay kelidii ah. ma garat isaguna marka hore raawi xifdigiisu aanu fiicnayn buu ahaa oo daciifa ah. oo aan itqaan iyo dabdi badnaan lagu aqoonin ee xifdigiisa dhaawac badani ku yaallo ama xifdigiisu uu yahay midaan fiicnayn oo aada u liita u yahay ama isaguba majhuul isagoo aan cadaaladiisii iyo dabdigiisii midnaba la garanaynin ayuu wuxuu la tafarudo kelidii wariyey war aan kelidii looga qaadan karin haddaba su-aalba warka noo warka noocaasa xadiiskaana culimadu munkar bay ku sheegaan munkar waa maxay waa war aada loo loo qariibsaday oo aada loo loolay waxa weeyaan maarata loo inkiro loo diiday ama nafta uga diday haddama garata hay waxa isweydiin leh yaa xukumaya warkanna warkan waa war aan tafarudkiisa hebel inuu la gooni noqdo aan kelidii laga qaadan karin ama waa war inuu la gooni noqdo laga qaadan karo yaa xukumaya dee waxaa xukumaya nimanka ahlu sancaa ee dee xadiiskii loo daba fadhiista ee cilmigan warkiisii haya maaha maaha waadaan nin kastaa dari karo ninkii xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam yaqaanay ee ka feedha buuxsaday ee macruufka ku ahaa ee iilaaca lahaa ilaaca waasica lahaa ee xifdiga saaqibkaa lahaa ee dakaaga maaragtay maaragtay mutaqidkaa lahaa ninkaas ayaa sheegaya fulaan warkan uu wariyey war kelidii laga aqbali kara maaha bal miaal aan keeno waa waa tusaale aan kusoo dhaweynayo washanu laa yuctaradu lmiaalu saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam in badan oo kamida quraabata sabciin saxaabi ayaa ku dhintay beder soo ma ayaa ku dhintay cafan uxud saxaabo sabciin ku dhow ayaa ku dhimatay maxay ayaa ku dhimatay uxud saxaabada axaadiis saxiixi waxay kusoo arortay inuu nebigu ku ma inuu nebigu ku tukaday kusoo aroortay mise inaanu ku tukan inaanu shuhadadii shuhadaa uxud axaadiista saxiixa maxay kusoo arortay inaanu nebigu ku tukanin waay se inuu ku tukaday ah. aan kala garan waayo midaad tirahdeen kumuu tukan nebigu alayh isalaatu wasalaam dharkii ay ku dhinteen miyaa laga saaray oo kafan iyo dhar kale loo xidho waay nin baa wuxuu nin baa wuxuu soo wariyey xadiis sheegaya inuu nebigu sala allahu alayh wasalam shuhadaa uxud ku tukaday iyadoo saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo ruwaaddii xadiiska warisay axaadiista warisay ay khilaafkii wariyeen warkaasi goobjooga loo ahaa uxud dee dagaal dhacay buu ahaa oo dad badani goobjoog ka ahaayeen oo dhiilo badani ka dhacday oo xawaadistii iyo dhacdooyinkii ka dhacay si daqiiqa loo soo naqliyey nin baa wuxuu la tafuruday war sheegayaa rasuulku sal allahu alيه wasalama shuhadaa uxud waa la maydhay waa la kanfay waa garas dharkoodi waa laga saaray ayuu mala la tafarud miyaa la aqbalay tafarudka ya hada alkhabar yuqbalu minhu maya waa miaal waa miaal waaqica meel ka dhacday oo dad badani goobjoog u ahaayeen oo dadkii badnaay goobjoogga waxay si u wariyeen ayuunbuu nin dadkii khilaafayo war aanay dadkii sheegin buu sheegay warkii baa suuqa galay warkii baa nimankii wax kale shaandhayn jiray loo geliyey loo geeyayo markaasi waar warkaa hana laga hubiyo warkan soo marataana warka laga hubiyo ninka warkan wariyey waayo waa hebel waar hebel warkiisa iska hubiya ama hebel wargaleen maaha iska dhaaf hebel wargaleen maaha laa yuxtamalu tafaruduhu la sheegaya weyaan waay xukmu lmunkari almunkaru munkarku min qismi daciifi buu ka mid yahay alladii wuxuu ka mid yahay min qismi daciifi qismiga daciifka alladii daciifkaasoo laa yuqbalu aan la aqbalaynin ixtijaajan xagga xujaysiga la aqbali maayo kelidii la xujaysan maayo wala istishhaadan waxna lagu xoojin maayo isagana la dariishan maayo isaguna cid ma xoojiyo wax ma taro waayo waaba munkar de waaba khata soo ma munkarka iyo shaadku marka marka aad u fiirsato dhugato waa khata raawiga ka dhacay soo ma khatau musaxma riwaayadana waa khata waa gef marka lagu leeyahay sidani saxba ma aha waa wahmi iyo khata marka iyaduna wax ma xoojiso iskeedna looma dariishado waad fahamsoo ma waxaanu soo marnay axaadiista qaarkood dee mararka qaarkood la dacfigeeda axaadiis kala kabayso soo ma ma riwaayad kale isagu waxba kabi maayo marka laa la la اxtijaajan walaa اctidaadan waxbana laguma xoojiyo lamana lamana istishhaado fainahu laa yunkaru min alxufaadi muxuu yihi ilaa fainahu arrintu waxay tahay laa yunkaru xadiiska munkarkaa la diidi maayo min alxufaadi culimadii xufaadda idi xaggooda laga diidi maayo ilaa waqad tabayana iyadoo caddaaday mooyaane alkhaau fiihi khaah khaiisu oo caddaaday mooyaane culimadu haddaad aragto xadiis inay munk munkar uu yahay ay caddeeyeen dee may caddaynin munkarnimadiisa ilaa markay xufaaddu warkaa hubsadeen mooyaane walkhaa warkaasi inuu khata yahay inay hubsadaan walkhaau khaa'ana iyo gefka iyo qaladkana laa yustashhadu bihi shaahid lagama dhigto ahlumacuuji waa khae a qaala imaam axmed raximah اllah kama fi lcilali wa macrifat الrijaal kitaabkaas sida ku sugan imaam axmed wuxuu yihi alxadiisu can الضucafaaءi qad yuxtaaju ilayhi fii waqtin alxadiisu xadiiska can iضucafaaءi ducafada wax laga wariyo ruwaaddii ducafada ahayd in wax laga wariyo mararka qaarkood qad yuxtaaju ilayhi waxaa loo baahdaa fii waqtin awqaadda qaarkood baa loo baahan karaa oo waa goormo goorta loo baahanaya dee waxaa loo baahanayaa marka xadiiska dacfiga ku sugani uu yasiir yahay oo dacfi ka mayow yahay ayaa ama la xoojinaya ama wax lagu xoojinaya soo ma ama isagaa la xoojinaya ama isaga ayaa dee axaadiis kale lagu kabaya ila wanaga nidhi dacfiga waxaa jira dacfi munjabira soo ma marka xaaladda uu kabmayo ee uu yasiirka yahay waa loo baahdaa waxaa kaloo loo baahdaa hadduu xadiiska hadduu baabka masale masalan mucayana ama baab mucayana xadiis daciifi kusoo aroro dacfigiisu aanu shadiid ahayn baabkana aan lahayn xadiis kaloo ku soo arooray ilaa hada alxadiis mooyaane ma aragtaad qaarkood isaga ayay markaas sheegaan fii baabihi ayay sheegaan oo de wuxuu markaa ay ahlucilmiga qaarkood yidhaaheen wuxuu ka dhowy oo ka fiican yahay in ra'yi ra'yi iyo qiyaas iyo ma garanaysaa ijtihaad waxaa ka fiican de xadiiskaa dacfigiisu yasiirka yahay qad yuxtaaju ilayhi fii waqtina awqaadda qaarkood baa loo baahdaa waxa ahlucilmiga qaarkood yani waxay ku fasirmi kartaa dee xadiisku marka uu axkaam ku saabsan yahay iyo markuu fadaail ku saabsan yahay ama akhbaar ku saabsan yahay ama uu ku saabsan yahay matalan siiro iyo taariikhuu ku saabsan yahay waa kala de waa kala abwaabtaas waa kala fudud wlmunkaru xadiiska munkarka khata ahina abadan weligiiba munkarun wa khata ma aragtaa almunkaru abadan munkar xadiiska munkarka ee munkarnimadiisa aimadu cadeeyeen iyo khaiisa iyo gafkiisu weligii waa munkar ma kabmo isna ma kabmo isna wax laguma kabo waar ma fahantaad marka imaam axmed muxuu ku leeyahay dacfigu waa maraatib min adacfi maa yanjabir dacfiga wax kabmaa jira waxa awqaada qaarkood la qaadan karaa jira dacfi yasiira ah yani iyadoo ijtihaadka ahlucilmiga ku kala duwanaanayo laakiin xadiiska munkarka aimadu ay tilmaameen inuu munkar iyo cadhatay inuu munkar yahay waa khata oo khataana weligiiba ma kabmo adagaa ma fahamti imaam axmed hadalkiisaasi waa qaacido waxaan xasuustaa risaaladii aydii magisterka markii la munaaqashada maalintaan munaaqashada ku galnay ku galay ayuu macalin macalimiintii dakaateradii niqaashka ka qayb qaadatay kamid a ah. ayaa wuxuu weydiiyey xadiis xadiista kamid a ah oo aan xoojiyey ayuu xiigu ihi xadiiskaasaad uxujisay bal bal waxaad akri soo qortay bal hadeekeen akri markaasaa waa aimadii dhowr ka mid a oo le xadiiskani waa munkar ninkanna xadiiskan wuu la tafaruday wankanna waa mima laa yuxtamalu tafaruduhu warna casishay iyo anigii xagga dambe le shawaahid buu leeya waa la xoojinaya markaasuu yihi almunkaru abada munkar almunkaru abada munkar taqriiban laba xadiis ayuu masaladaasi intaan xasuusanay igu qabsaday markay munaaqashadii dhammaatay ee aanu labadii xadiis isula noqonnay midna waan ka helay midna waa iga helay ma garata marka ahlulcilmigu mararka qaarkood waxaa lagugu baraajurinayaa nogto ku seegtay ayaa lagugu baraajurina xadiis aimadii xadiisku isku waafaqeen inuu munkar iyo khata yahay seed u xoojisay buu sheekaasi mihaalu lmunkari akraja abu daawud wuxuu soo saariyo ibnu cadi abu axmed ibnu cadi kitaab la aad u qiimo badan la dhaha alkaamil fi ducafaaءi الrijaal alkaamilu fi ducafaaءi الrijaal ayuu leeyahay waxay abu daawud iyo ibn cadi soo saareen min ariiq aban ibnu daariq can qaala wuxu uhi qaala cabdullahi bn cumar naafic baa odhanaya cabdillahi bn cumar qaala wuxu uhi naafic qaala cabdullahi bn cumar cabdillahi bn cumar wuxu uhi radia allahu canhu cabdillahi bn cumar khadaab qaala rasuulu lahi sal sl rsulka ilahi wuxu uhi man duciya ninka loo yeedho ninka la marti qaado ee casuumad loogu yeedho falam yujib aan ajiibin faqad casa allaha warasuulahu ilah iyo rasuulkiisa waa casiyey waman dakala ninka meelaan looga yeerin iska soo gala casuumadaan in looga yeerin ninka iska soo gala waman dakala ninka soo gala calaa gayri dacwatin yeerma la-aanteed iyadoon loo yeerin ninka iska soo gala ya iska soo raaca dakala wuxuu soo gelayaa saariqan xaaluu tuug yahay wakharaja wuxuu baxayaa muqiiran xaaluu nin wax boobay oo wax dhaca yahay hadda ma garata ah. xadiiskan bal hadda u fiirso xadiiskan wuxuu sheegayaa qofku inaanay habboonayn meel aan looga yeedhin iyo dacwad aan looga yeehin meel aan laga marti qaadin inaanu tegin xadiisku wuxuu tilmaamaya laba qaybood buu ka koobay wuxuu tilmaamaya qaybta hore qofkii la marti qaaday walaalkii uu ugu yeedhay martiqaad iyo casuumad ee ajiibi waayey iyadoon cudurdaar sharciyo uu haystaa jirin oo sharciga muctabar ku ah faqad casa allah wa rasuulahu ilahay rasuulkiisa inuu casiyey dee xadiis maxaa kusoo hartay waidaa dacaaka waidaa dacaaka fa ajibhu xadiiska inta hore axaadiis la macnoo soo arortay baa jirta soo ma oo de soo martay saxiixa sugan intan dambe laakiin waman dakala ninka gala calaa kayri dacwatin ninka meelaan looga yeedhin dalaq iska yidhaahdaa intuu dadka iska raaco taga nebigu wuxuu eh, eh, la tilmaamaya inuu nebigu yidhi dakala saarikan isagoo tuugoo tuugga la mid ah oo sida tuugga u dhuumanaya ya tuuggu u dhunta marku wax qaadaya soomaa isagoo madaxa qarsanayole looma yeedhin dadka waxa weeyaan ku dhex dhuumanayu ayuu ayuu galaa xasimadiiya meeshii aan looga yeedhin marka marka hore markuu sii gelayo waa dhuumanaya sida saariq saariq maxaa loogu magacaabay waa lidukuulihi bigayri idni saaxibi lbeyt dee dadkii loo idmay inay guriga yimaadaan ka mid maaha idan daru ku socdaa soo maa walikownihi mutakhafiya iyo isqarinta u isqarinayo isagiiyo tuugaalkaasi iska shabaheen ma garata wakharaja muqiiran macnaheedu waa maxay markuu dee dantii lahaa gaadhay ee uu casimadii ka qayb galay ee ya dabadeedna wuxuu cuni karayena cunay wuxuu qaadi karayena qaaday ee uu iska baxay wuxuu isagoon loo yeedhina sidaa uu yeelay wuxuu ka dhigan yahay nin xoole aanu lahayn intuu u dhacay dee xaday oo kaasib ah ama ku duulay oo qaatay buu ka dhigan yahay dakhala mugiiran ay kaasiban mutacadiyan min aligaara weyaan waay qaala ibnu cadi wuxuu yidhi wa abaan ibnu daariq haada abaan ibnu daariqaas ninka xadiiskaas wareeyey laa yucrafu ila bi hada alxadiid xadiiskaa mooyaane xadiis kale lagu garan maayo xadiiska ugu caansane ninkaasi uu wariyey dhowr xadiis buu leeyahay laakiin kaasaa ugu caansan wa hada alxadiisu xadiiskaasi macruufun bihi isagaa lagu yaqaana macruufun bihi isagaa lagu yaqaana muxuu uga jeeda mataqaana raawigaa marka la soo qaado abaan ibnu daariq marka la sheego muxadisiini markay shabakadooda saa u wareejiyaan xadiiska ugu khatarsane ninkaas wariyey soo qabanayaan ama ugu mashhuursan uu leeyahay soo qabanayaan marka way xasuusanayaan waa xadiiskan soo cajiib ma ya raawi baa la sheegayaa isla marka la sheegaba aimada muxadisiinta xufaadahi niyadooda waxaa kusoo dhacaysa waa saaxibu hadihi algariiba ninkii gariibadaa wariyey wey xadiiskaa ninkii ku mashhuuray wey xadiiskaa ninkii ya ragna wax kalaa kusoo dhacayo qulubtooda sheekhow walahu kayru hada alxadiid xadiidkan waxaan ahayna waxaan xadiidkan ahayn wuxuu leeyahay lacalahu xadiiayn aw alaasa axaadiis kale wuxuu wariyey ama saddex ama laba kale laba kale oo xadiis ama saddex kale o xadis buu wariyey walaysa lahu uma sugna ankaru min hada alxadiis xadiiskaa xadiiskaa xadiis ka ka ka munkarnimo badan oo ka khata'nimo badan oo uu ninkaasi wariyey ma jiro kaniinuu khata'yay waa hubaal intay diidan yihin waa maxay aimadu waa waa ziyaadada waman dakala calaa gayri dacwatin dakala saariqan wakharaja eesh wakharaja mugiiran riwaayaadka qaar waxaa kusoo arartay xadiiskan kasii daciifsan ninka cunto meelan loogu yeerin yimaadee cuntadii cuna ya dakala faasiqan faasiq isagoo ah ya ayuu ayuu dee walimadaa ka qayb qaata waxaanu baxaa waxaanu baxaa isaga oo xoolo aanu maa laa yaxilu lahu u cunin maa laa yaxilu lahu waxaanu xalaal ahayn isagoo cunay ayuu baxaa walihaada waa khatar iska ilaali mayna lagaga yeerna tegin rasuulka sala allahu alay waslam buu nin casuumay isaga iyo afar qof oo kale shan qof buu casuumay ninkaas sida bukhaari ku taalo nin baa iska raacay marka markii gurigii ay uu ninkaasi ku casuumay nebiga iyo asxaabtaa la socotay uu nebigu alayh salatu salaam gaadhay ayuu yihi ama haada faqad tabicana ninkani wuu iska kaayo soo raacay oo umaad yeelin haddii aad doonto fain shita adinta lahu wain shita radadtahu aw rajactahu haddii aad doonto waad u ogolaan ama waad celin markaasuu ninkii wuxuu yihi maya nebi maxamed isna waana ogolaa marka xadiidkan maxaa maxaa lagu haystaa qultu waxaan ku yidhi bu ihi wlmacruufu sida macruufka can ibni cumar ka macruufkaahi min aduruqi saxiixati fi saxiixayni wa kayriha asaaniidda iyo duruqda saxiixa ee saxiixaynkii keyrkood ku sugan cabdillahi bni cumar xadiiskiisa sida macruufkaah waxa weeye almru biijaabati daaci inuu nebigu faray in la ajiibo dacwadda qofka walaalkaayo kuu yeedha inaad dacwadiisa ajiibto duuna dikri hadihi ziyaadati lmunkarati saxiixaynka kuma jirto ziyaadadan munkarka ah ziyaadadee ziyaadada man dakla calىa gayri dacwati dakla saariqan wakharaja muqiran haadihi ziyaada xadiis ahaan nebiga goomay ansixin waadix ikhwaan inta munkarkee lagu haysta raawigaasina waa intaas ee ziyaadadu ku daray xadiiska khaa inagu waxaynu ka hadlaynaa xadiis ahaan ma suganta laakiin xukunku waa sidaa loo sheegay xukunku waxa weeye inayna banaanayn inaad tagto ama raacdo meel aan dacwadeeda aan lagaaga yeedhin oo aan waxa weeyaan lagu idmin waaya marka iska ilaali war badan bay ahlucilmigu warkaa ka sheegeen iska ilaali waxaa daba isweydiin leh haddii qof lagu yidhaha hebelow casubidda noocayo noocaasa iyo martiqaadka noocaasa kaalay ciddii aada heli karaysana soo kaxee haddii lagu idhahdo oo ninkaas iidan ka haysto ood min hadal baabi ku raacdo ma noqonaysaa nin meelaan looga yeelin iska tegin maya haddii saaxib ilbeyt uu sidaa yidhaahdo noqon maysid oo dee dadkii qofkii kuu yeedhay baa idan la siiyey soo ma qofka kuu yeedhay muxuu haystaa wakaalo ah dee inuu idankii ku siiyo ma fahamti ah, laakiin meelaan lagaaga yeerin iska ilaali ragga qaar raggii soomaaliyeed ragah wabay ka gebiyeen oo rag baa war ka raacaybe qaala imaamu tirmidiyu raximah llahu fi sunan wuxuu yidhi xadaana nasr bnu cali aljahdami baa la yhaha ninka qaala yihi xadaana alxaari bnu wajih qaala xadaana malik bnu dinaar can maxamed bni siriin can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam qaala taxta kuli shacrati janaabatun tin kasta jinaaba ayaa jinaaba ayaa hoosteeda ahaatay oo tin kasta jinaabadu way u gaadhaa faqsilu shacra timaha si fiican u maydha waanquu waanquu nadiifiya albashara jidhkana nadiifiya yani jinaabad maraad ka maadhanayso si fiican jirkaaga u gaadhsii biyaha timo badan haddaad leedahayna timaa aada iyo aad waxaweyaan u maydh waa sidaas xukunka waa caynkaas laakiin xadiiska lafdigaa ku soo arooray ma ansaxay mise muu ansixin warkiisa waa kala dhegeyso xadiis alxaari ibnu wajiih tirmidi baa odhanaya xadiis xaari ibnu wajiih xadiisun gariib weeye laa nacrifu garan mayna haddaan muxadisiin nahay ila min xadiisihi xadiiskaa marka la sheego taxta kuli shacratin janaaba inuu nebigu yidhi waxaa la xasuustaa un xadiiu xaaris ibn wajih ma aragtaad waana xadiis ariiba ariib macnaheed waxa looga jeedaa waa xadiis aan cidi ninkaa la warinin oo waageenaya qofka qariibka magaalo yimaada so kelidii meelaha ma warwareega sha ya magaalada cid ka garan maayo soo saama hay xadiiskan markaa waa xadiis waageenaya oo laa yucrafu ila min hada ariiq wa huwa xaaris ibn wajih shaykun waa sheekh oo laysa bidaka laysa bidaka aan sidaa u sheegnayno aan aan waxa weyaan xifdiga iyo dabd iyo dabdinta ku sheegnay oo nin xifdigiisu aanu wanaagsanayn wey muxadisiinta qaarkood laba shay bay kala farqiyaan ama muxadisiinta cumuuman laba shay bay kala farqiyaan fulanun hiqa iyo fulanun shaykhun waa kala labo iska ilaali hadduu nin muxadisi ku idhaa fulanun shaykh macnaheedu waxa weeye ninkaasi nin xifdigiisu wagash yahay weeye nin fiihi nadar weeye adiguna sheeka waa utaqaana wadaad caalima sooma ya markaa iska ilaali lafdatu lafdiga sheekh waa mustalax muxadisiintu ay u isticmaalaan jarxin marka markaad baabulxadiis joogto muxadisiin ay rag ka warramayaan warkaa waa inaad la socoto warkaasi waa inaad la socoto haddaanad warkaa la soconin xaaladda noocaasa waxaad indhahaad ka tuuraysaa sheekh waxaad u malaynaysaa dee inay ammaaneen inay mamaneen mararka qaarkood ba aad arkaysa abuxatim arasi oo nin majhuula ah. wuxuu leeyahay shaykun shaykun isagu wuxuu ga jeeda waa majhuul haddama garata shee markaa ninkii la fahansan abuxaatim la haystaa wuu garanayaa abuxaatim shayku wuxuu uga jeedo ma fahamti lakin adiga haddii laguu dhiibo waxaa laga yaaba inaad tiraahdo abuxaatim ninka u amaano waaba sheekh buuli ma garata markaa waa musalax muxadisiintu ay macnaha u isticmaalaan warkaana aimo badan baa saa u tambiihiyey uu ka mid yahay xaafid ibn rajab raximah fii kitaabihi sharxi cilal tirmidi iyo iyo eyrkii iyo iyo eyrkii waa hagaag aamana biاllahi waay muxuu yihi xadiiu xaaris ibn waji xadiiثu qariibu weyaan laa nacrifu ila min xadiisi wa huwa xaaris wajih shaykhun weeye oo laysa bidaaka aan nin sheegan ahayn oo dabdi iyo xifdi toonna nin aan ku sheegnay sheekh waxaa laga yaaba inu leeya waa nin aan xadiis lagu aqoonin markaa inaga nii lafdiga sheekh muxadisiin waxay u isticmaalaan inay li inay qofka jarxinayaan ay u isticmaalaan waqad rawaa canhu waxaa ka wariyey kayru waaxidin min alaima ninkan soo maaragtid ninkan aima hal hal caalim wax ka badan oo culimada aimada ka mid a ah wax ka wariyey isaga aima wax ka warisay waqad tafarada bi hada alxadiid xadiiskan wuu la tafaruday can malik ibnu dinaar buu kala tafaruday xadiiskan wuxuu kala tafaruday malik ibnu dinaar macnaheed waa maxay ardaydii malik ibnu dinaar caalimka xadiiska ka warisay ee uga aqoonta badnayd uga mulaasamada badnayd isaga ka xifdiga badnaa xadiiska ma sheegin xadiiska malik ibnu dinaar kama sheegin waadix ma waqad tafarada bihi waa la gooni noqday qad tafarada bi hada xadiis xadiiskaa kelidii baa ka sheegay can malik bni dinar wa yuqaalu waxaa la ydhaahdaa alxaaris ibnu wajiih magacaas waa la ydhahdaa waa loogu yeedhaa wa waxaa kaloo la ydhahda alxaaris ibnu wajbah ha muxuu sheegayaa taana taana wuxuu sheegayaa si aanad hadhowto markaad xaaris ibnu wajba meelaha ku aragto aanad u qaadan nin kale inuu yahay war waa isku waa isagii un la socotaana u kule ragga qaar baa jira ruwadda qaarkood ku khaldamay sababta ugu khaldameedna ay tahay magicii lagu yaqaanay magacaan ahaynoo lagu sheegay qaala alimaam ibn abi xaatim ibn abi xaatim waxau yihi ibn abi xaatim cabdiraxmaan ibn abi xaatim waxau imaamkaasi yihi fi lcilal kitaabkiisa cilalkaa imika halkan imise shay baa lagugu sheegay waxaa lagugu sheegay imaamu tirmidi hadalkiisa waxaa kaloo lagugu sheegay ibn abi xaatim hadalkii uu kasoo naqliyey aabihi qaala wuxuu yihi ibn abi xaatim qaala abi aabbahay wuxuu yihi hada xadiiu munkar kaasi waa xadiis munkar ah wlxaarisu daciifu xadiis xaarisna waa nin adiiskiisu aiif yahay nin xadiiskiisu daciif yahay weeyaan marka iminka halkan munkar muxuu uga jeedaa abu xaatim abu xaatim wuxuu uga jeedaa munkar macnaato ninkani xadiiskan isagaa la tafaruday tafarudka isagoo kalena laa yutaxamal ma aragtaa ila waa nin xifdigiisu uu aada u daciif yahay waqaala imaam daara qudni wuxu uhi raxima llah fi wuxuu ku yidhi yarwiihi xadiiska waxaa werinaya labadaa nin isma oga la soco abu xaatim iyo daara qudni isma oga sheekow yarwiihi waxaa werinaya xadiiskan alxaaris ibnu wajiih can malik ibnu dinaar buu ka warinaya can muxamed ibnu siiriin ayuu kasii warinaya can abi hurayru ka warinaya can inabiyi sala allahu calayh wasalam wagayruhu xaaris cidaan ahayn oo ardaydii malik ibnu dinaarihina yarwiihi xadiiska waxay warinayaan can malik bni dinaar can ilxasani xasan albasri mursalan xaaluya ee kata daraqudni cillo kaluu kuu sheegayba wuxuu kuu sheegay in malik ibnu dinaar xadiiskan ardaydiisii isku khilaafeenoo xaaris arday arday kale khilaaftay oo xadiiskii uga warisay siduu u wariyey si aan ahaynba waa kasii daran iyaduna sooma haddii xaaris la xaaris markaa muxuu isku darsaday inuu nin noqdo daciifa iyo in malik bnu dinaar xadiiskii kala tafarudo isagoo marfuuca uu kala tafarudo rafcintii xadiiska iyo in lagu khilaafaba rafcintii xadiiskaba in lagu khilaafo ardaydii malik bnu dinaar ku khilaafa maxaynu nidhi ayuha alikhwa waxaynu nidhi xifdiga raawiga waxa lagu soo saara raawibaa waxaa laisweydiiyey xifdigiisu waa sidee waxaa lagu soo saaro duruqda ahlulcilmiga kusoo saaran waxaa ka mid a ah, waxa la dhaha asabr waltaqsiim ama atatabuc walistiqraac waa maxay axaadiis baa la keenayaa uu wariyey axaadiistaa ciddii warisay culimadu ka wariyey ardaydii kale ka qaataa la keenayaa muqaaranaa lagu samaynaya waa laisbarbardhigaya waynu soo marnay sooma muqaaranaa lagu samaynaya haddii la arko ninkaasi inuu boqol kiiba sagaashan iyo shan waafaqay riwaayaadkii fiqaadda maxaa soo baxaysa inuu xifdigiisu inuu xifdigiisu xun yahy mise fiican yahy inuu fiican yahy haddii la arko inuu boqol kiiba konton khilaafay ama ka badan khilaafayna ama boqolkiiba soddon afartan uu khilaafayna de waxaa soo baxaysa in xifdigiisu uu naqsi ku jiro oo uu saaxibu akhطaa'in wa awhaamin wa manaakiru yahay soo ma waa sidaas marka mararka qaar baa xifdiga raawiga sidaa lagu ogaadaa marka halkaasi labada caalim waxay daara iyo iyo ibn abi xaatim waxay leeyihiin laba kitaab oo ciilalka axaadiista nebiga salى اllahu alيyh wasalama ama axaadiista macluulka lagu ururiyey ayay leeyihin sheekh la soco marka waadix ahyuha alikhwa warkaa la soco waay waa inaga yihi kutub kitaabkani fawaaiddu leya waxaa ka mid ah kutubtii ahlulcilmigu fanka ka alifeen baynu maalinba kitaab baranayna soo ma iyo culimadii dee halkan fursaanta ka ahaa nimankii halkan maaragtay xadiis ragga loo daba fadhiista ee laga martiyo nabiga sala allahu alayh wasalam xadiiskiisa tambi qad yulaqu qad yudliqu lmuxadisuuna walxufaad ashaada cala almunkar walmunkara cala ashaad muxadisiintu mararka qaarkood xadiis munkara ayay shaad ku sheegi karaa ayay shaad ku sheegaan xadiis raawi oo wariyey una iqo ahayna daciif ah oo ay ahayd in munkar lagu sheego ayaad arkaysa ad muxadisiintu iyadoo leh iyagoo leh fulaan baa la shaad raawi iqa ay wariyey oo ay munkar uu ku khilaafay keyrkii oo iqaada oo ay munkar ku sheegayaan sawaabku sidaa aynu inagu haysanay waxay ahayd in lagu sheego inuu shaad yahay soo ma laakiin mararka qaarkood baa laga yaaba in aimadii aragto iyagoo munkar ku sheegaya leesh dee shaadkuna waa munkar munkarkuna waa shaad soo run ma macnaheedu waa wuxuba isla khata waadix ikhwaan kalad waa qalad magaca dunta u bixiyo marka haddaad mararka qaarkood aragto muxadisiintii oo xadiis ay ahayd in shaad lagu sheego munkar ku sheegaya ama mid munkara shaad ku sheegaya la soco ilaaqaasina waa jiraaye hala boodinoo ha odhan halkan wuu galay niyo haye dee wuxuu galay shaad iyo munkar buu kala garan waayey war sheekh muu kala garan waayey inuu kaadi a bayhaqi ninsaa halkaa raggaad mooday maaha bayhaqi muu kala garan waayeyne musalaxa erey eh, eh, bixintaas sidana loo isticmaala macna hii caamka ahaabuu ka tilmaamaya ee u kaadi waadix sooma ah. baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra waxsana allahu ilayna wailaykum ilahay waxaan ka baryaynaa wixii aan saxnayn inaga ajar siiyo inana fahansiiyo cilmigana inoo furo wixii inaga gedmayna ilahay jala wacala inuu noo dembi dhaafo subxaanaka allah bixamdika la ila illa anta astaqfiruka sheekhi baa joogay waxaan tambiihinayaa shalay waxaan arkay markaan darsiga ka baxay arday iyadoo sheekhu darsiga ku jiro sheekeynaysa ya waxaan ku yarahamiyey inaan ku qayliyo laakiin waxaan ka baqay inuu cilmiga ka cararo deedna idhaa mid faraaid laidhaa inkaar qabe ayaan duruusi uga tegay hadda ma garata ya laakiin sidaasaa sax ahayd oo dee ahlulcilmigu way diidi jireen in cilmiga iyo majaalistiisa lagu sheekeeyo in badanna waan idiin sheegay maanta intaad yartay haddaanad naftaada layliyin oo aanad adabulcilmi laftaa naftaada ku layliyin berri markaad weynaato layliisi maysid wallay kaata adoo nin weyn duruus fadhiyo sheekeynayo tarorog tahay umaad sarkas ila waadna soo qabsatee ma fahamti walcaadatu esh muxuu igu idinku yidhi sheekii qawaacidka idin dhigay doctor fadci alcaadatu muxakama soo maa marka isjira maanta waa inaad naftaada laylido ku laylido adabalcilmi mid kalena iga qor berri markaad adigu cilmiga dhigto ee aad dadka culimo u noqoto haddii aad duruusta iyo majaalista ku sheekayn jirtay adna kuwaaga waa lagugu sheekaynaya ku talaga waljasaau min jinsi alcamal <laughs> salaamu calaykum